wuxuu yidhi alamila <clears throat> haada kitaabun kani waa kitaab kitaabka oo mufiidun faa'iido badan haada kitaabun kani waa kitaab kitaabka oo mufiidun faa'iido badan qara'tu waxaan akhriyey kitaaban baan akhriyey kitaab kitaabka oo mufiidan faa'iido leh nadartu waxaan fiiriyey fii kitaabin baan fiiriyey kitaabka oo mufiidin faa'iido badan haada maydaanu kani waa garoon maydaanu haadaa maydaanu fasiix waayahay garoon waasica fasiix bimacnaa waasicu ra'aytu waxaan arkay maydaanan ayaan arkay maydaankaoo fasiixan jaraytu waxaan orday fii maydaanin maydaan dhexdii kaasoo fasiixin ay waasicin tafataxat ilwardatu tafataxat waxaa furantay alwardaة اljamiilaةu wardadii quruxda badnayd qaطaftu waxaan goostay alwardaة اljamiilaةa nadartu waxaan fiiriyey ilى اlwardaةi اljamiilati wuxuu yidhi haada kitaabu kani waa kitaab haada kitaabu kani waa kitaab intaas waa hadal dhammaystira kani waa kitaab waxaana la eraabaa haadadaa mubtada kastoo godaalkii aanu ka muuqan kitaabna waa khabarkii waa hadal dhamaystiran mubtadiya khabar kani waa kitaab haada kitaabun waxaa la raacin karaa kitaabkii in la sifeeyo inaad sifo raacaysa kitaab noocee weeye kani waa kitaab markaa tii waad sifayn kartaa kitaabka haada kitaabun waa kitaab kitaabka oo mufiidun faa'iido badan faa'iido leh mufiidun waxay sifaynaysaa kitaabka kitaabkay waxay ku tilmaantay inuu yahay maxay mid faa'iido badan sifo kaleso kuma sifayn kara kitaabka haada kitaabun maxaan odhan karaa naaficun kitaab waxtar le haada kitaabun jamiilun qurux badan haada kitaabun qayimun qiimo leh haada kitaabun maxaa ydhaha jadiidun نافع قديم يا كبير hذا kitaaب كبيir hذا kitaaب صغيir soo lama odhan karo waa صiف kitaabkii baad sifaynaysa oo tilmaamaysa صifadaasi markaa waxa ay sifaynayso ayay isku xarako noqonayaan hذا kitaaب markuu sidaa u godan yahay wax allo waxaad ku sifaysana waad godaysaa kii la sifaynayay baa gudan sifada lafteedana waad gudaysa mufiidun bay noqonaysa jamiilun jadiidun naaficun kabiirun sagiirun qara'tu waxaan akhriyey tusaalaha labaad kitaaban baan akhriyey intaas waa jumlo dhammaystira qara'tu waxaan akhriyey kitaaban kitaab baan akhriyey waxay ka kooban tahay qara'tu oo ficlun wa faacil iyo kitaaban oo kii la akhriyay mafcuulun bihi mansuuba kitaab kastoon lama sifayn kara kitaab baan akhriyay markaad tidhahdo soo sife ma raacin karta kitaab noocee aad akhriday mufiidan kitaabka oo mufiidan faa'iida leh mufiidan muxuu yidhi markii hore mufiidun buu ahaa uu godna tusaalihii hore muxuu iminka u nasbiyey mufiidan muxuu yidhi mufiidan muxuu nasbiyey wuxuu halka la sifaynayo kitaabkii la sifaynayo baa kordhignaa qara'tu kitaaban mafcuulu bihi buu ahaa ifadaad ku sifaynaysanaa waad kordhigaysa qara'tu kitaaban kitaabkoo mufiidan qara'tu kitaaban naafican qara'tu kitaaban jamiilan qara'tu kitaaban jadiidan qara'tu kitaaban kabiiran waasic maxaa la dhaha sagiiran saas nadartu waxaan fiiriyey fii kitaabin baan fiiriyey kitaab dhexdii waa jumlo dhammaystiran nadartu fii kitaabin nadartu ficlu wa fii xarfu jar kitaabin ismu majruuru bifii kitaabkoo mufiidin mufiidin soo hoos dhigin ma hoos dhigay halkii uu sifaynayey ka uu sifaynayo ayaa hoos dhigay ifadu mar walba kala sifaynaya ganacsi hadduu godan yahay waa la godayaa hada kitaabun mufiidun hadduu kor dhigan yahay kala sifaynaya waa la kor dhigaya qara'tu kitaaban mufiidan hadduu hoos dhigan yahay waa la hoos dhigaya maxaa la odhanaya nadartu fi kitaabin mufiidin markaan idhaahda maalan jaaa rajulun nin baa yimid markaasaa ninkii sifaynaya waxaa la odhanayaa awiilun ra'aytu rajula haye طawiila marartu birajuli طawiilin sidaasaa la odhanaya marka waad arkaysaa inta kalena haadaa maydaanu fasiixun kani waa maydaan waasica maydaanun wuu godan yahay markaasaa fasiixun la goday ra'aytu maydaanan baan arkay maydaankoo fasiixan jaraytu fii maydaanin maydaankoo fasiixin nacti baa la dhaa kan wax sifaynaya halka horuu raacaya تفaتحت waa فiعل maaضي tad waa ta أنiiث الwrdة waa فاacل marفوuع wrddaa صiفe wrdadii الجamيiلة طفت الwrdة الجamيiلة نadarت إلى الwrdة الجamيiلة قاaعdada iyo khulaaصada waxay yidhahdeen labada شheekh النactu لفظ waa lفظi يduل kutusa عalىa صiفaة صiف kutusa nactigu صiفuu kutusaa jamiilun kabiiru sagiiru mufiidu siuu ku tusaa awiilu qasiiru kabiiru sagiiru soo sifo kuma tusay uu weyn yahay uu yeel yahay uu dheer yahay uu gaaban yahay sifu ku tusay annactu lafdun yadullu calaa sifatin waa lafdi sifo ku tusa sifadaasoo fismin ku sugan waxay ku jirtaa ismi qablahu isaga ka horeeya ifadanuu kutusayaa waxay ku jirtaa ismiga ka horeeya hadduu leeyahay faaiidadu waxa ka ku jirta waxa ka horeeya faaiidadana hadduu idhaha quruxdu waxay ku jirtaa waxa ka horeeya hadduu idhaha weynidu waxay ku jirtaa waxa ka horeeya waa lafdi kutusa sifa ku sugan ismi ka horeeya rajulun awiilun awiilun sifay kutusaysa dherar bay kutusaysaa dherarku yuu ku sugan yahay yuu ku jiraa dherarkaas rajulka calaa sifatin buu ku tusaa nactigu ifada oo fismin ku sugan ismigoo qablow ka horay wayusamaa waxaa lagu magacaabaa alsmu almawsuufu ismiga la sifaynaya waxaa lagu magacaabaa mancuutan baa ladhaa waa mancuut baa ladhaa mancuut baa ladhaa kaa la sifaynayo annactu yatbacu wuxuu raacaa almancuuta mancuutkuu raacaa nactigu wuxuu raacaa mancuudka mancuudka waxaa la dhaa ka hore la sifaynayo iyuu raacaa fii rafcii godaalku ku raacaa wa nasbihi kordhiguu ku raacaa wa jarrii hoos dhiga ayuu ku raacaa khulaasada qaacidadu waxay soo koobtaa ujeeddada darsiga oo dhan ayay soo koobtaa darsiga ujeeddadiisu waa labadaa qodoboo keliya awalan inaad fahanto waxaa la dhaa nacti iyo waxaa la dhaa mancuud nacti iyo mancuud nactigu waa ifada marcuudkuna waa kala sifaynaya jaaanii rajulu awiilu kolkaan dhahdo ra'aytu rajula awiilan rajulan rajulkoo awiilan awiilantu waa nacti waa ifadii halka cidda lagu sifaynaya duulka iyo dhararka lagu sifaynayo rajulanina waa mancuudkii awalan inaad kala fahanto waxaa la dhaha annacti iyo almancuud annactu waa ifada mancuudkuna waa kala sifaynaya maala iminka markaan lahayn nadartu ila alwardati aljamiilati nactiga halkaa ku jira waa kii nadartu ila alwardati aljamiilati muxuu yaha nactiga ku jira aljamiila nactiga mancuudka lagu sifaynayey inuu qurux badan yahay maayo qurux badan tahay muxuu ahaa alwarda aljamiilada dambe sifada dambe iyo nactiga ka hore la sifaynayaana waa mancuud nacti iyo mancuud waxa kaloo la ydhaahdaa ifa iyo mawsuuf waa isku mid marna nacti iyo mancuut baa la dhaha marna ifa iyo mawsuuf baa la dhaha afarta ismiba way kugu jiraan meesha wuxuu yidhi annactu buu yidhi marka dambena wuxuu yidhi ismiga la sifaynaya mancuut baa la dhaha dhinaca kalena wuxuu yidhi lafdun yadullu calaa ifatin ifana waa la odhan karaa wayusama alsmu almawsuufu ismiga la sifaynayo ifa iyo mawsuuf baad ku magacaabi kartaa ifadu waa ta dambe mawsuufkuna waa ka hore la sifaynayo waxaa kalood ku magacaabi kartaa nacti iyo iyo mancuud waa isla mid labada ere taasi waa inaad kala fahanto horta nacti iyo mancuud kala barato ama ama ifa iyo mawsuuf kala barato arrinta labaadee darsiga ku jirta waxaa weeye inaad ogaato sifada ama nactigu inuu raaco mancuudkiisa ka horeeya ama mawsuufka uu sifaynaya ka horeeya inuu raaco muxuu ka raaca saddex shay fii rafcihi hadduu kaa hore godan yahay ka dambana waa la godaa wa hadduu kaa hore nasbisan yahay ka dambana waa la nasbiya wa kaa hore hadduu hoos dhigan yahay ka dambana waa la hoos dhiga waa sidaas marka tusaalayaal badanna waynoo keeni doonaayo xagga tamriirka dambe aynu ku qaadan doono ee araabka u dambeeya tamriinka idinkaa soo akriya insha allahu tacaala icraabka u dambeeyana sida loo icraabay aad ka eeganaysaa namuudaj fi icraab tamriinka toddobaad rabixa taajiru lamiin rabixa ficlu maadi ataajiru faacil marfuuc alamiinu nactun marfuuc nactun marfuuc nactun baa la odhanaya sifada mar walba waxaad raacinaysaa un xarakaday xarakaysan tahay hadday godan tahay maxaad ku daraysaa nactun marfuuc hadday kor dhigan tahayna nactun mansuub hadday hoos dhigan tahay nactun majruur nactun intoo tidhaahdo ayaad waxaad raacinaysaa xarakadeeda marfuucun mansuubun majruurun imika yaqra'u caliyun kitaaban buu akhriyayaa kitaabkoo mufiidan mufiidan maxay noqonaysaa nactun mansuub marka uu yidhaahdo maalan nazala min asamaa aan idhaahdo markaan idhaahdo marartu birajulin awiilin birajulin awiilin maxaan odhanaya awiilin nactun nactun ma jiro waa sidaas wallah aclam sal allah waslm ala sayidina mxamedi wala alih wasaxbi ajmaciin